alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin w salى allahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed almru yuطlaqu lafdu اlamri iطlaaqayni waxaa lagu magacaabaa erayga amar laba iطlaaq ayaa la iطlaaqaa ama laba isticmaal baa la isticmaalaa oo marba macna looga jeeda alأwalu calى طalab اlficli ka koowaad wuxuu yahay waxaa lagu iطlaaqaa ficil la doonaayo ficil in la jirsiiyo oo lala yimaado la rabo waa lagu iطlaaqaa ka qowlihi tacaala waa sida hadalkiisa uu allah yidhi oo kale weeye iyadoo dalabulficli looga jeedo amarka waamur ahlaka bisalaati amar ahlaka ehelkaaga bisalaati salaad amar bimacnaa ka dalabo ka doon inay salaad la yimaadaan wa hada alamru amarkaasi yujmacu waxaa lagu jamciyaa calaa awaamira awaamir baa lagu jamciyaa amrun awaamir ayaa lagu jamciya aani macnaha labaad ee loo isticmaalaa cala alficli waalxaali waasha'ni waxaa lagu iطlaaqaayo lagu magacaabaa ficilka iyo walxaali xaaladda washa'ni iyo arrinka ka qowlihi tacaala iyadoo macnahaasoo kale looga jeedo waxaa ka mid a ah hadalkiisoo allah uu yidhi washaawirhum fi اlamri kala shawr oo kala tasho arrinka wa hada alamru amarkanna yujmacu waxaa lagu jamciyaa calaa umuurin umuur baa lagu jamciyaa amrun umuur waalmuraadu huna halkan macnaha looga jeedaana alwalu waa ka hore lima fiihi min aalab waxa ku sugan daraaddeedoo alab ah oo doonis ah yani aawadeed macnahaasaa looga jeeda erayga macno lugawi ah iyo macno isilaaxi ah macnaha lugawiga ah waxay mashaayikhdu sheegeen raximana allah wa iyaahum laba macno in luqa ahaan loo isticmaalo yuطlaqu lafdu اlamri iطlaaqayni marka uu leeyihiin waxay u jeedaan almacna lugawi labadaa macnu u soo arooraa luqa ahaan isilaaxaanna waa soo wadaan mar waxaa loo isticmaalaa طalabulficli in shay la sameeyaa la doonayaa oo arrinkaas samee ama waxaa samee ama ficilkaas samee ayaa amar luqa ahaan lagu iطlaaqaya macnahaas lugawiga ahina qur'aanka waa ugu soo arooray ee looga jeedo طalabulficliga waamur ahlaka bالصalaati macnaha labaad wuxuu yahay in loo jeedo ficil iyo sha'n iyo xaal waa ka arrin la yidhahdo arrin kaasna eh, luqada saa waa loogu isticmaalaa qur'aankana waa ku soo arooray washaawirhum fi lamri kala shawro kala tasho fi lamri umuuraha kala tasho waxaa la mida ah, wa shuuraa baynahum arrinkoodu mu'miniinta dhexdooda waa isla tashi macnaha hore dalabulficliga ah macnaha lugawiga ah ha ku fasiraan mashaayikhduye laakiin macnaha sharcan loo isticmaalo in lagu xambaaraa ta hore uga awlaysan ha yeeshee macnihii lugawiga ahaa nawcan maa iyo macnihii sharciga ahaa waa iswaafaqsan yihin isilaaxii in la yidhaahdo markaa kaa soo socdee ay mashaayikhdu soo wadaan in sharci la yidhaahdaa ka fiican waayo wuxuu eh, lagu istilaaxoo layskaga heshiiyey ma ahee waa sida uu nusuusta ugu soo arooray oo ugu yimi alfaadda sharciga haaliban markuu ku yimi waxaa looga jeedaa talabu lficli marka dalabulficligaasi wuxuu waafaqayaa macnaha sharciga abuu waafaqaya ay mashaayikhdu ka cabirayaan isilaaxa haddaba labada keebuu xaqiiqo ku yahay luqa ahaan ma dalabulficligu ku yahay mise xaalkiiyo arrinkiiyo sha'nigu ku yahay bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen labadaba xaqiiquu ku yaho waa mushtarak oo xaqiiqo ahaan dalabulficlina waa la yidhaahdaa xagga luqada amarka sha'nigi iyo xaalkii arrinkana waa la yidhahdaa waa qawl ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen may macnaha horeo dalabulficligu xaqiiqo ku yahay macnaha labaad oo arrinkiiyo xaalkiiyo sha'niga ah majaaz buu ku yahay labada qowlna waxa fiican qowlkaa dambaa fiican waayo waxyaalahay ku kala saaraan culammadu xaqiiqadiiyo majaazka waxaa ka mida mid inuu ishtiqaaq laga sameeyo ama ishtiqaaqiisu ka badan yahay ka kale midna aan laga samayn ama ishtiqaaqiisu yar yahay marka ka arrinka looga jeedo isaga markaa ishtiqaaq lagama samayn amri iyo umuur oo jamaceeda ah arrinkiiyo xaalkiiyo sha'niga ama umuuraha waa loo isticmaalaa laakiin ficil ficil maadi iyo ficil mudaaric iyo ficil amar iyo ismu faacil iyo ismu mafcuul yani intaa lagama keenin kan kale laakiin intaaba waa laga keena amara ya'muru mur amran fa huwa aamirun washay'u ma'muurun bihi washaksu ma'muurun marka maadaama ishtiqaaqyada sidaasaa laga keenay calaamaadkay culammadu sheegaan in xaqiiqada majaaska lagaga garto ayay ka mid tahay marka waxaa awlaysan qowlka odhanaya dalabulficligu xaqiiqo ku yahay ficligi iyo xaalki iyo sha'niga in looga jeedana wuxuu ku yahay majaaz walamru amarku filisطilaaxi sida heshiiska lagu yahay sharci in laga cabiri lahaabaa baa fiicnayd istidcaau ficlin ficil in la dalbaa la yidhaahdaa bilqawli odhah lagu dalbo bilqawli istidcaagay ku tacalluqda qowlkaasoo addaalli ku tusinaya calayhi ficilka ku tusinaya calaa sabiili isticlaa'i si markaa laysi sarraysiinayana loo dalbo wa akharu lusuuliyiina usuuliyiinta badankoodu laa yashtaridu alculuwa ma shardinaayo culuwiga oo ka amraya inuu caali ka yahay ku amraayo ma shardinayaan walalisticlaa'a iska sarraysiintana a shardin maayaan laa yashtaridu ma shardinayo alculuwa korraynta xaqiiqatan uga korreeyo shardin maayaan usuuliyiinta badankoodu walalisticlaa'a iska sarraysiintana shartin maayaan aamiri uma shartinayaan ka amraaya inuu iska sarraysiinaayo kow amraayo walow xaqiiqatan haba la sinnaadee waxay sheegeen qolyaha muctasiladu in loo shartiyo amarka marka la tacriifinayo waxaa loo shardinayaa bay yidhaahdeen isticlaa waa inuu iska sarraysiinayaa cidda wax amraysaa cidda la amraayo bacdi kaleo iyaga ka midina haalibkoodaa sidaa hore maraye waxay yidhaahdeen maya culuwi baa shardi ah waa inuu ka koreeyo cidda wax amraysaa cidda la amraayo waa inay ka sarraysaa oo maxaa u dhexeeya culuwiyo isticlaa waxa u dhexeeya culuwiga iyo isticlaaga midna waa sifatu lmutakalim midna waa sifatu lkalaam mid mutakalimkaa loo shardiyaa oo waa culuwiga culuwigu waa sifatu lmutakalim ka hadlaaya sifadiisi weeye oo kan amarka jeedinaya waa inuu ka sarreeyaa ku amraayo haddaanu ka sarrayn walow haba iska sarraysiinayee amar noqon maysay leeyihin waayo se waxaa la waaya sifadii culuwigaa la waay isticlaaguna waa sifat lkalaam waa sifada hadalka oo sida uu amrayaa waxay tahay yani si uu iska sarraysiinaayo takliidka iyo sida la hadlaayo yani ayaa waxay tahay isticlaa baa ku jira marka isticlaagii waxaabuu noqon karaa kan isticlaaga samaynaya mid laba siman ku iska sarraysiinaayo oo xaqiiqatan ugama koreeye isaga wuxuu iska dhigayaa sidii mid ka sarreeyoo kaloo iska bidaya ayuu iska dhigayaa marka hadduu iska sarraysiinaayo oo si iska bidida uu amraayo oo ula khitaabayo waxay noqonaysaa bay yidhaahdeen amar bay noqonaysaa walow haba la sinaadee farqigaasaa u dhaxeeya culuwiga iyo isticlaaga oo talow xaggee ka soo qaateen in culuwi ama isticlaa loo shardiyo waxay yidhaahdeen siiqadan ifcal iyo waxa la midka ah dee macaani badan oo kala duwan bay u soo aroortaa isla siiqadii ifcal hadday min adnaa ka tagto ilaa aclaa loo jeediyo dee ducay noqotaa rabbi ikfir lii waliwaalidaya ikfir siiqadu waa siiqadii amarka la odhan jiray haddaan culuwi aan la shardinnin waxaa ka dhalanaysa cidii caaliga ahayd hadalka loo jeediyo ee siiqadaa lagula khitaabo in la yidhaahdo wuu amray dee qabiixna weeyo waa mid xun in marka waxa weeye laga cabiro ciddii caaliga ahayd marka lala khitaabaayo in layahay yagii baa la amraya khaasatan marka allah lala hadlaayo rabbi ikfir lii waa la baryayaa ee lama amraayo markaa si aynay uga dhicin in ashyaadaasoo kale lagu xambaaro amar lagu fasiro ama la yidhaahdo ayaa waxa la odhanayaa marka horeba amarkaa loo shardiyaa culuwi inuu la socdo ama isticlaa inuu la socdo usuuliyiinta badankoodu ma shardinayaan bay mashaayikhdu yidhaahdeen aamirka u shardin maayaan culuwi iyo isticlaa toonna usuuliyiinta ahlu sunnaha badankooda ayaan u shardinayn muctasiladu inay u shardinayaan waynaga sheegnay haddaba bacdi kale oo ku raacay oo aan badnayn oo ra'yigaa ku raacayna waa jiraan isticlaaga iyo culuwiga bacdi aan badnayn baa ku raacay in mid ahaan la shardinaayo oo qaarkoodna waxay shardiyeen isticlaaga qaarkoodna waxay shardiyeen culuwigay shardiyeen marka daa'ifa culammada ka mida ah laga soo naqliyey inay labadaa ra'yi kala raaceen bacdi isku darayna waa jiraan oo qaadi cabdulwahaab isagu wuxuu yidhi labadu inay israacaan baa shardi ah oo waxau yidhi calaa sabiili alculuwi walisticlaa waa in culuwina jira isticlaana jira laakiin badanku ma shardinin labada midnaba wاstashhaduu bqowli camr bn اlcaasi lmucaawiya waxay markhaati gashadeen ama soo deliishadeen qolyaha aan shardinaynina jumhuurka ahi hadalka camr bnu اlcaas uu ku yidhi mucaawiye amartuka amra jaazima facasaytanii wa kana min atawfiiqi qatlu bnu haashimi waxaan ku amray buu idhi amar qaaطica oo go'an baan ku amray facasaytanii dabeedna waad i caasiday wa kana min atawfiiqi tawfiiqda waxaa ka mid ahayd iyo sida wanaagsan in la iswaafajiyo qatlu bnu haashimi ina haashim in la dilo wa kaana khaarijan calaa mucaawiyata fadafira bihi ninka ibnu haashim la yidhaahdaa wuxuu ahaa nin ku baxay mucaawiye markaasaa mucaawiye ku guulaysto gacanta ku dhigay gacantaa loo soo geliyey uma cafaa canhu dabeedna waa cafiyey fakharaja calayhi maratan ukhraa markaasuu mar labaad ku baxay wa macluumun annahu laysa hunaaka culuwun wala qatlu bnu haashimi kutubta qaarkood waxay qorayaan nin reer bani haashima buu ahaa laakiin reer banu haashim ninkani ma ahayn wuxuu ahaa marka ina haashim cabdullaahi bnu haashim bni cutbata bni abi waqaas aلzuhri haashim ibnu cutbata bnu abi waqaas ayaa dhalay marka aabbihii oo haashim ibnu cutba ahi wuxuu ahaa nin geesiyoo sheegan caliy bnu abi aalib baanu dagaalkii la socday dabeedna markii dambe dagaalkii baa lagu dilay inankiisii oo cabdullaahi ah weeye ibnu haashim kan la sheegaya cabdullaahigana dagaalkaa laftiisa waa ku jira marka camr bn caas waxau idhi ninkani de daynaayo dhib dayn maayo calaa kulli xaal mucaawiya waa cafiyey mar kaluu haddana ku baxay markaasuu camr bnucaas sidan yidhi amartuka amran jaaziman facasaytanii wa kaana min atawfiiqi qatlu bnu haashimi mid kale isaga laftiisu wuxuu cabiray amartuka amran jaaziman facasaytanii faasbaxta masluuba alimaarati naadima qiso kalu isaguna ku saabsanaa ibnulmuhallab buu ku saabsanaa waxaan filayaa kaa kale ayaa dembeeyey waa gabay kale kaasina kaa kale isagoo camar ma odhana camar waa ka dembeeyey wamacluumun waxaa la ogsoon yahay annahu laysa hunaaka inaanu halkaa ku sugnayn culuwun korayn walasticlaa'un iyo iska sarraysiin toona min camrin calaa mucaawiya culuwiga iyo isticlaagaasoo camar ka dhacaysa oo mucaawiye iska sarraysiina wakadalika qowluhu tacaala xikaayatan can fircawna liqawmih saasoo kale u ahaaday hadalkuu allah u yidhi xaaluu ka xikaayoonayo hadalkii fircawn uu ku yidhi qowmkiisa uu ku yidhi ka xikaayoonayo famaada ta'muruun maxaa amraysaan dee fircawn isagaa caali ahaayoo qowmkiisa waa ka sarreeyey yaguna waxay ahaayeen taxta alamri wayumkinu an yujaaba can dalika biannahu xiina manaxahum waxaa suuragala in lagaga jawaabo can dalika madkuurka la soo sheegay biannahu xiina manaxahum suldata ibdaa'i ra'yi yacnii amiirku marka uu siiyey kuwa doonaba ha noqdee ra'yi muujinta awoodii ahayd markuu siiyey kana daalika iclaa'an lahum waxa kaasi uu noqday koraysiin iyaga uu korraysiiyey oo qaar caaliya ka yeelay marka almuhim waxa ay yidhaahdeen bacdi usuuliyiinta ka midii waxaa loo shardinayaa isticlaa ama waxaa loo shardinayaa culuwi isticlaagaana markaa daa'ifo yani markaa xoogaaya ay sheegeen laakiin jamaahiirtu labada midna shardin maayo akhdari waa ka odhanaya amru maca isticlaa wa cagsuhu duca wa fi tasaawi faltimaasun waqaca yani wuxuu ku soconayaa in isticlaa loo shartinayo ama arrinka ku saabsan waxaa ka laazimaysa haddii la odhan waayo isticlaa baa loo shardinayaa in la yidhaahdo siiqadan marka lagu khitaabo amar bay noqonaysa oo rabbi ikfir lii dee amar laguma iطlaaqi karo marka laasimkaasi maadaamuu ka dhalanayo faasidka ahi oo in la yidhaahdo waxa weeye ducadii waa amar si looga baxo waa in isticlaal lagu dara oo qaydkaa la raaciya waxaa lagaga jawaabaya siiqadan amar macaani badan bay leedahoo ku timaadaa marka wakhtiga macaanidii kale macno ka mida loo jeedo dee amarkii laga hadlaye la tacriifinayey ma aha waxaanay markaa noqonaysaa ducadu macaanida kale ay ku timaaddo qariinada ayaana laga garanayaa in ducanimo loo jeedaan amarnimo loo jeeda sida tahdiid markay u soo arooreyso ama tacjiiz u soo arooreyso ama taswiye u soo arooreyso ama ibaaxa u soo arooreyso ya ama ikraam u soo arooreyso ama khabarnimo markaysagaa looga jeedo yacni qaraa'inta loogu garanayo baa ducanimadana qaraa'intii amaaraadka loogu garanaya marka waa luzuumu maa laa yalzam mashaayikhda ikhtiyaarkooda waxaa markaa ka muuqata inay dooranayaan qaydka cala sabiili isticlaa in loo shardiyo oo qaydka lagu daro tacriifka ikhtiyaarkoodu wuxuu ku muuqdaa markii horey tacriifinayeen waxay yidhaaheen istidcaa'u ficlan bilqowli daalli calayhi cala sabiili isticlaa oo si yagu ay cabirayaan oo jasminayaan bay u sheegeen markii dambena khilaaf bay soo naqliyeen qolada diiddani ee aan shartinaynini waxay deliishadeen bay sheegeen wax ka mida dabeedna waa ka jawaabeen intaa dhammaanteed waxay ku tusinaysaa inay dooranayaan calaa sabiili isticlaa qaydka in tacriifka lagu daro ikhtiyaarkoodu inuu yahay amar waxaa la yidhaahdaa istidcaau ficlin ficil baa la dalbayaa oo la leeyahay samee haddayna istidcaa ahayn amar ma aha oo amar saynay u ahayn sawtay dhacdo wakhtiyada qaarkood in khabar la sheego haddana la yidhaahdo macno amar baa loo jeeda yani amarkii sariixaba inay ahayna taasi waxay noqonaysaa waa khabarun yuraadu bihi lamru oo waa baab kaloo qariinaana loo hayaa laakiin waxaa la isticmaalaa yani alab waa inuu jiraa amar marka la sheegaayo waa in alab jiraa haddii la yidhahdo lafdigaa khabaroo laakiin macno alab baa loo jeedaa taasi waa baab kale istidcaau ficlin waa in ficil la dalbaya haddii tarki la dalbaayo yani waxay noqonaysaa amarkii inay ka baxayso amarkii inay ka baxaysay noqonayso dib wuxuu inooga keeni doonaa yani marka tarkiga la dalbaayo baabunahyigaan filaya inuu ku keena halkiisaynu ku arki doonaa in sha allah istidcaau ficilin waa in ficil la dalbaayo bilqawli odhahna lagu dalbaayo odhaahdaasoo ku tusinaysa haddii ishaaro iyo tilmaan lagu dalbaayo amarkii halkan lagu tacriifinayay ma aha walow macno amar haba iska yeelatee oo waxa laga hadlayaa waa wixii siiqale baa laga hadlayaa marka waa in odhah lagu dalbay haddii kitaabo iyo qoraal lagu dalbo ama ishaare iyo tilmaan lagu dalbo amarkii halkan lagu tacriifinaye lagaga hadlaayey ma aha calaa sabiili isticlaana loo dalbo siiqooyinka amarku leeyahaa halkanna lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya walilamri siyaqun tadullu calaa talabi alficli amarka waxaa u sugnaaday siiqooyin ama odhaahyo siyaq waa jamcu siiqa siiqana waa odhaah siyaqun odhaahyaa u sugnaaday walilamri amarka waxa u sugnaaday siyaqun odhaahyo odhaahyadaasoo tadullu ku tusinaysa calaa talabiilficili ficilka in la dalbaayo la doonaayo ficil in la jirsiiya la doonaya ficilkaasi ficil xaasila ma aha waayo shay xaasila dee iyo jirsiin lama yidhaahdo min baabi ilwaswasay noqonaysaa taxsiilu xaasil laa yumkin shay aan xaasil ahayn baa la jirsiiyaayoo la yidhahdaa jirsii laakiin shay xaasila jirsii lama yidhaahdo calaa alabi alficli waxay ku tusinaysaa ficil in la dalbaayo ficil in la jirsiiyaa la dalbaya ay calaa alabi iijaadi alficli waa ficilaan markaa mawjuud ahayn oo xaasil ahayn idaa tajaradat waa markay ka madhnaato can ilqaraa'ini amaaradaha ay ka madhnaato amaaradahaasoo asaarifati canhu ka leexinaysa amarnimada markay ka madhnaato yani siiqooyinkaasi amarnimay ku tusinayaan qaraa'in ka leexisa haddii la waayey ka madhan tahay amarkaa u asalaa amarnima inay ku tusinayso wa hiya arbacun wahya iyo wahiya labada mid walba waa la odhan karaa qur'aankana mawdic kastay kaga soo aroortay wa huwa iyo wahiya iyo lahuwa iyo lahiya iyo fahuwa iyo fahiya qiraa'aadka sabcigaa ah qaarkoodna hada waa xarakeeyeen qaarkoodna waa reebeen wax kastoo qur'aannimo loo akhriyeyna carabi ahaanna waa u bannaanta kulu maa jaaza qiraa'atan jaaza luatan walaysa kulu maa jaaza luatan jaaza qiraa'atan wax kastoo qiraa'o ahaan u bannaanaaday luqa ahaanna waa ku bannaan yihiin laakiin wax kastoo luqa ahaan ku bannaanayn qiraa'o inay ku bannaan yihiin qur'aanka la akhriyo yani ma aha waayo qur'aanku waa sunnatu mutabaca afar siiqa u sugnaaday arbacun waxaa loo jeedaa arbacu siyaqin ayaa loo jeedaa ficlulamri o kow ficlulamri waa ficilkii amar milu aqimi asalaata sida salaadda oog istakfiruu rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista iyo siduu hadalku allah uu yidhi yaa ayuha nabiyu jaahid اlkufaara wاlmunaafiqiin nebiyow jaahid ilkufaara la jihaad gaalada wاlmunaafiqiina munaafiqiintana la jihaad waa ficil amar marka waa siiqadii asalka u ahayd waxay markaa keeneen mashaayikhdu saddex miaal oo saddexdaba qur'aanka ka tusaaleeyeen aqiimi asalaata afcil istakfiruu rabbakum waa iyadoo zawaa'id kale sii gashay oo marka hore hal xarafoo ziyaado ah baa ku jiray oo markaisaga hamsada ahayd hamsatu tacdiya markana waxaa la geliyey zawaa'id kalaa la geliyey oo siin iyo ta' baa la geliyey iyo hamsatulwasli oo markaysagaa loo soo jiitay si loogu gaadho xarafka reeban ku dhawaaqa lagu dhawaaqay istakfiruu rabbakum jaahid lkufaara jaahid ilkufaarana yadana markaa alif ziyaada ah ayaa ku jiro waa faacala faacil amarkii saasuu ku yidhi ifcal markuu yahayna waa la mid oo uu mujaradkii yahay taasi waa ta koowaad laba almudaaricu almajzuumu bilaami اlmri waa mudaaricii la jasmiyey oo lagu reebay ama lagu jasmiyey laamulamri mislu qowlihi tacaala uma lyaqduu tafasahum walyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbeyti alcatiiq uma lyaqduu ha gutaan intaa dabadeed ha gutaan tafasahum manaasigtooda ha gutaan oo waxaa soo gelaya inay waxa weeye timihii xirtaan iyo ashyaada la midka tafaskana asal ahaan waxaa la yidhaahdaa bay culammada qaarkood yidhaahdeen uska gayar ee markaa ciddiyaha hoostooda gala ayaa asal ahaan la yidhahdaa culamada qaar baa saa yidhi marka waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye ay timihii xirtaan oo ashyaadii laga reebay markay taxallulkii la yimaadaan ataxallul alawal inay markaa timaha xirtaan oo marka waxa hadday u baahan yihiin ciddiyaha iska jaraan iyo waxyaalaha la midka bacduulculamaa oo yidhi tafasku luqada carbeed mid ku sugnaa maba aha oo waa eray sharcigun saa ugu soo arooray saa yidhina waa jiraan dabeedna siyaaqa ku fasiray walyuufuu nudurahum ha oofiyaan nadaradooda waxyaalihii ku waajibka ahaa samayntaay samaynayaan ee cibaadada abaa waxaa laga soo qaaday nadar inay ka dhigan tahay walyatawafuu ha ku tawaafaan bilbeyti alcatiiqa gurigii horreeyee qadiimka ahaa ha ku tawaafaan guriga horreeyey waxaa loo jeedaa kacbada waayo waa gurigii ugu horreeyey ee cibaado loo dhiso إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة dadku guryo waa lahaayeene waxaa loo jeedaa guri cibaado loo dhiso waxa ugu horeeyey kacbada ayaa ugu horreeyaa looga jeeda marka ficilkii mudaarice laamulamri la geliyey waa siiqo amarka ku tusinaysa wey laamkaana laamulamar baa la yidhaahdaa bacdi nuxaadda ka mida waxay qabaan ficiladu inay laba qaybood yihiin ficil maadi iyo ficil mudaaric amarku mudaaricuun baa laga soo goostee nooc mustaqila maaha aha bay yidhahdeen asalkiisuna wuxuu ahaa ficil mudaaricoo laamulamri la geliyey dabeedna laamulamarkii baa la xadfay oo la jaray camalkiisina waa la baaqi yeelay ficilkaa amarna waa mucrab ee mabni ma ah bay yidhahdeen marka jaazimkii oo la jaray jasminaayey ayaa haddana camalkiisii baaqi noqday waxay kaga jawaabeen culammadu basriyiinta ahi ta noocaasi waxa weeye waa mid aan sax ahayn waayo waxa la yaqaanaa xarafka jarka camal fala marka la gooyo oo la jaro dee shaad weeye inuu camal fala shaad weeye inuu camal fala in la yidhaahdo waa arrin mutaridoo qiyaasiya jaasimkii oo la gooyey in markaa haddana uu camal falo dee waxay noqonaysaa qiyaaskii bay khilaafsan tahay qiyaaskii ayay khilaafsan tahay calaa kulli xaal waxaa markaa saxiixa nooc mustaqila inuu yahay amarku saas yada saxiixa aanu ahaynna mid waxa weeye ficilkii mudaaricoo laamkii la jaray aanu ahayn kani waxa weeye laamulamarka la geliye ee ficilka mudaaricahi macno amar buu faa'iideynayaa isagana qiyaasan baa loo isticmaalaa ficil kastoo mudaarica inta laamul amri la geliyo in waxa weeye lagu amro laamkaana waa la hoos dhigaa haddaan waxa weeye uma ama waaw lcaطfi ama markaysagaa yani faa ayna ka hormarin waa la hoos dhiga hadday saddexdaasi ka hormaraanna waxa bannaan in la reebo iyo in la hoos dhigo ayaa labaduba bannaanyihin ha yeeshee uma hadday ka hormarto waxa badan eh, in la hoos dhigaa badan in la reebaana bannaan haddii waawulcadfi ama faawulcadfi uu ka hor in la reebaa badan in la hoos dhigaana bannaan saaxibu xadiiqati tasriif waxa uu haddii waawulcadfi ama faawulcadfi ka hor maro laazim waxa ah in la reebo taasi waa khalatun minhu laazim ma aha jaaza wajaaze weeye laakiin waxaa haaliba ah in la reebaa haaliba ah. sida kalena waa soo aroortay saas aawadeed ayaa ruwaadda quraa'u sabcaha qaarkooda u akhriyeen waliyuufuu iyo waliyatawafu qur'aannimaabaa loo akhriyaa ma hashaado waana innagii soo sheegnay wax kastoo qiraa'o ku bannaanaadaa luqana waa ku bannaan yihi badanka quraa'u sabcuhu waxay akhriyeen in la reebo laakiin aayadaas oo qura ayay qur'aanka laamka oo hoos dhigan waliyuufuu iyo waliyaطawafuu tan suma lyaqduu iyo suma liyaqduu waa shaa'ic taas waxooyada ishkaal kuma jiro qur'aannimana waa loo akhriyey marka cid ka badan cidda markaysagaa laamka walyuufuu iyo walyaطawafuu hoos dhigaysa cid ka badan baa iyada hoos dhigtay uma lyaqduu laakiin tanna waxa weeye markaa raawi ruwaadda quraa'u sabcaha ka mida hadda ma xasuusto magaciisii laakiin sida waxa weeye markaa xasuustayda ku sugan yani markaa ruwaadda qaarkood baa akhriyey markaa qur'aannimaa loo akhrina haalibkuse wuxuu yahay in la reebo ta saddexaad ismu ficli اlamri yani ficlulamri magicii ama isimkii yani waa isim macnaha uu ku tusinayaa macno ficil amar uu yahay milu qawlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laazima nafihiin calaykum waa ismu ficil amar ilzamuu buu nila macno yahay laazima saas aawadeed ayaa anfusa loo nasbiyey oo mafcuulnimay ku nasbisanaysa sida macruufkaa haddii mubtadiya khabar loo jeedi lahaa anfusukum baa la odhan lahaa waa la godi lahaa lamana godin calaykum ay ilzamuu laazima anfusakumna fiihina laazima waxaa ismu ficil amar loo yidhi calaamaadkii ficilka qaadan mayso bale waa jaar iyo majruur ayay suurada uga egtay laakiin macnahay ku tusinayso ayaa wuxuu yahay macno ficil amar marka isimnimadii iyo waxa uu ku tusinaysay baa labadiiba loo kulmey oo shaygu hadduu calaamaad isim leeyahay macnaha uu ku tusinayaana macno ficil yahay ismu ficlin baa la yidhaahdaa dabeed ficilka uu ku tusinayo noociisa ayaa markaa lagu tilmaamaa ismu ficil amar ama ismu ficil mudaaric ama ismu ficil maadi marka kani waa ismu ficil amar waxaa la mida duunaka waxaa loo jeedaa markaa khud waxaa la mida yani ilayka cani iga tag maala xadiiska uu nebigu yidhi sal allahu aleyh wasalam facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin alaykum waa ismu ficil amar laqbada marka la laqbaynaayo in la yidhaahdo korkiinay yani ahaatay ma aha waa in la yidhahda ilzamu waa in lagu fasiraa waxaa laazimtaan sunnadayda laazima waa ismu ficil amar calaykum bisunatii ay ilzamuu sunnatii sunnahayga laazima nooca afraad almasdaru naa'ibu can ficli اlamri waa masderkii ka naa'ibka ahaa ficilka amar ka naa'ibka ahaa milu qowlihi tacaala waa sida hadalkiisuu allah uu yidhi fadarba ariqaab ay fadribu riqaaba darban baa uu ahaa garaaca qoorta garaaca yani qoorta gaalada gaalada qoortooda garaaca garaacis garaaca marka darba waa masder masderkaasi wuxuu ka naa'ib yahay caamilkiisii buu ka naa'ib yahay caamilkiisii oo ficil ah ficil amar ah ayuu ka naa'ib yahay waxay ka dhigan tahay xagga ahaan fadribu riqaaba darban saasay ka dhigantah marka masderkaasina wuxuu faa'iideynayaa amarnin buu faa'iideynaya afartaa siiqaa asal ahaan loo isticmaalaa yani markaa siyaqu اlasliya oo amarka u sugnaaday waa afartaa waxaa se ugu badan labada hore ficlulamriga iyo mudaarica lagu jasmiyey laamulamri labadaasaa ugu badan labadan kalena iyaguna waa jiraanoo waa soo arooreen misaalana eh, mashaayikhdu waa idinka sheegeen siyaqul asliya haddii lagu weydiiyo amar leeyahay afartaas siiqaad ku sheegi saas yadaa siyaqa dambe ka dambeeya waxay noqon doonaan siyaq farciya ayay noqon doonaan halkaa inoogu joogo wallaahu aclam